alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum raxmat ullah malista kitaabkii ya waay nin yidhi dagaal baan tegayaayo qori qaadan maayo ka warran marka anigii idinkuba soo qaad kitaabka <laughs> anigana tirada igu dara maanta ninka ka dhimay soo qaato weli waxaynu ku jiraa sawaa'iddii cibdat اlaxkaam eh sifat salaadka salaada ee kitaabu salaa baabu istiqbaal اlqibla istiqbaal اlqibla ba aynu ku dhex jiraye waxaynu soo qaadnay xadiiska hore ee tilmaamaya iyagoo dadka ay salaad subax tukanayaan masaajidka qubo ku yaalla ee masjid bani camar bin cawf inuu aatin u yimid id jaaahum aatin wa huwa aلصaxaabiyu cabaad binu bishr sida la yidhi waa saxaabiga la jiray cabaad binu bishr dabeetana farniintii uu sheegay oo ah in xalay rasuulka lagu soo dejiyey qur'aan lana amray inuu xaggaa iyo kacbada u jeesto markii hore rasuulku alay slatu slaam saddex marxaladood buu soo maray oo markii uu magaalada made ka joogay saddexdii sane hore ma kacbadu u jeesan jiray mise baytulmaqdes buu jeesan jiray marka culimada way isku khilaafeen oo qolaa yidhi xaggaa kacbadu kacbadu ujeesan jira mee baytulmaqdes u ujeesan jiray markaa way iswaafajiyeen qolo kale waxay idhahdeen isagoo baytulmaqdis u jeesanaya ayuu haddana dee kacbada ilaan kacbadii waa ag joogaa markaa rasuulku alayh isalatu salaam isagoo kacbadii ku jeeda ayuu haddana kacbada xagga koonfureedoo kale ka mari jiro xagga waqooyi oo kale markaa ka mareysay baytulmaqdisna dee dabeetna taasi waxay keensanaysay labadiiba wuu ujeedaan kacbadiina wuu jeestay baytulmaqdisna u jeestay laakiin markuu magaalada madiine tegey waxa waxau rasuulku alay slat slam la kulmay nimankii yahuud ahaa oo tukanayay oo iyaguna u jeesanay xagga baytulmaqdes markaa isagoo doonayay bal hadday quluubtoodu soo dhawaato ayuu rasuulku calayhi salaatu salaam qibladii ku waafaqay laakiin aada wuxuu u jeclaa in xaggii dib loogu celiyo nimankaa yahuudda way iska hadal badnaan waxa hahdeen maa baalu muxamedin yastaqbilu qiblatana wa yamnacu diinana hadal saasoo kale ah bay idhahdeen oo aw yukhaalifu diinana waa maxay moxamed qiblada iyadana u qaabilaya diinteediina uu diidaya markaa rasuulku samadu u eegayay kolba in qur-aan lagu soo dejiyo ilaa alla subxaana watacaala uu yihi qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaa falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawali wajhaka shadra اlmasjid اlxaraam waxayثuma kuntum fawaluu wujuhakum shadr aayadda markii la soo dejiyey habeennimadii ba rasulka lagu soo dejiyay alay slat slam qubi iminka waxay ka mid tahay magaalada madiine laakiin dee berigaa tuulo yaroo xoogaa ka yar durugsan oo kale haydo oo fariintan waxa qaaday saxaabiga dabeetana iyagoo salaadi ku jiray kala wareegeen koodii u dambeeyeyna imaamuu noqone sidoodii unbay wareegeen maca imaamkoodii isagoo imaamkii unbu ware unbu wareegay marka halkaa waxa laga qaadanaya qof isagoo salaaddii tukanayo oo qibladii meel aan hayn u jeestay matalan meel aan qibladii ahayn bu ujeestay laakiin qiblu u haysta isagu hadduu ukasay dee salaadi uma ansaxaysa wayna ognaya ilaa shardi buu ogaan u khilaafee wuxuu is xaggaasi qibladii kaa xigtaa isagoo salaaddii ku jiru isogaaday inuu qaldan yahay muxuu samaynayaa kala wareegaya soo maaha salaaddiisa horena way tirsantay amaba haddii qof indhowlahay uu tukanayay dhinac kale uu ujeesanay u tukanayay dabeetana qof uu kala wareejiyo oo warka inuu markaa qaldanaas hoosiiyo salaaddiisi waa im ansaxaysa haddii isagoo tukanaya qofkii haba indhaqabe ee lagu idhahdo war waad qaldantay xagga kale ujeesana uu kala wareegaya an anas bn siriin qaala wuxuu hi istaqbalnaa anasan anas baanu qaabilnay anas bn malik xiina waqtigii qadima ah uu ka soo galay min ashaam shaam uu ka yimid falaqiinaahu waxaanu kula kulnay bicayni tamri meesha magaceeda la hahdo caynu tamri waa makaan fi lciraaq waa meel ciraaq ku taale fara'aytuhu waxaan arkay yusallii isagoo ku tukanaya calaa ximaarin dameer dushii isagoo tukanaya isagoo dameer fuushanoo tukanaya wa wejhu wejigiisuna min daljaanibi xaggan uu ujeedo min daljaanibi dhinacan u xigo dhinacaa uu sheegaya waa maxay markaa yacni wuxuu ujeeda can yasaari qiblati qiblada xaggay kaga beegnaayen marka la eego xaggeeda bidix oo qibladii aan ku beegnin jiho kale ku beegan faqultu waxaan ku ihi ra waxaan ku arkay anasow tusalli adigoo u tukanay ligayri qiblati qiblada meelaan ahayn markaa miyaad kastay mise dee waabad ilowsan tahay oo waaad waxaad moodaysaa inay xaggaasi qibladii tahay faqaala wuxu uhi lowlaa anii haddii anigu ra-aytu aanan arki lahayn rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka aloo yafcaluhu saa sameynaya maa facaltuhu ma sameeyeen waan u kasayo qiblada waan khilaafay laakiin anigu rasuulkii ilaahi sal lahu sala allahu alayh wasalam oo sameynaya haddaanan arki lahayn maan sameeyeen xadiiskani muxuu daliilu yahay waynu soo marray masaladani haye a ah. a ah. de jihadiiba wuu khilaafay jihadeedii uma jeeda imika e jihadii qiblada meel aan hayn buu jeeda a ah. haye haye barak allahu fik la socdo hey warya cashirka qolaa meel damba soo lugeynaysa halkii waxaad soo maraysaan <laughs> tii qiblada laga jeeday iyo markii la qaldoy <laughs> waxa weeye salaad sunno ah nebigu muxuu ala samayn jira alay slat kaana yusali calaa raaxilati soo maha muxuu ku dul tukan jiray hashiisa xaysu tawajahat bihi minaan xadiis kaana soo marin meeshay u jeedsataba qibladaba hadday doodna ka jeedsato anasna dabeer buu fuushan yahay oo wuu tukanayay salaadani faral maaha waa salaad sunno ah weliba waxay u badantay inay salaatuleyl tahay na dhici kartaa ama salaad kale dabeetana isagoo dameerkii saaran buu qibladii meel aanay ujeedsan taa waxaa laga qaadanayaa salaada sunnaha ah markuu qofku gaadiid fuushayay inaanay laasim hayn inuu ka dago qiblada ujeesto ee waxa sunnaha marka hore inuu yarjeediyo xagga qiblada hadday markaa iska dhaqaaqdo sidiis wuu iskaga tukanaya marka anas muxuu yihi weliba rasuulkii buu dhisbeeyey aleyhi salaatu wasalaam ya mar haddii rasuulka loo dhisbeeyeyna de warkaasi u haray ijtihaad bay haddii kale ahaan lahayd oo saxaabadu de ijtihaad way lahayn anas ibnu siriin waa taabici moxamed binu siriin iyo xafsa bintu siriin iyagoo la ku cana selafka taabiciinta aada caan u ah ka mid ah qoys ilaa toddoba qof oo toddobada culimo ahaa rag iyo dumarba xafsa dumarka xadiiska laga soo wariyo maxamed binu sirin waynu garana isaga ina hada cilma diinu fanduruu caman taakuduuna diinakum waa hadalka taabiciga hadalkaa iyo lahaa ee xasan albasri iyo isku darajad ahayn marka anas ibnu malik aabbahood markaas siriin baa wuxuu ahaa addoon uu xoreeyey anas ibnu malik marka lagu adoonna dee dad sidan iskaga noolo markooda hore jooga ayuunbaa markii islaamku uu qabsaday ayaa dee adoomo noqdeen oo dee maskaxdoodii iyo fariidnimadoodii waxoodii wata waxaana yidhahdeen carabtu way karaahaysan jireen dumarka addoomadaa inay guursadaan markii laakiin ay arkeen dhowr nin oo aada u layaa badan oo ay dhash ay dhaleen dumarkii addoommada ayaa maxay sameeyeen ayaabay jeclaysan o ka mid ahaa sayd caabidiin iyo haddaba anas binu sirin anas ibnu malik ayuu ka soo warnay in anas baanu qaabilnay oo macan aanu ka hor tagnay ambaanu aanu dee u tagnay markuu shaam ka yimid meeshay joogaan markaa waa ciraaq ciraaq iyo shaamna way kala duwanyin meeshana caynu tamri oo halkay shaam iyo iskaga soo dhawaadaan ciraaqa baanu kula kulanay buuhi marka isagoo tukanaya arkayo wejigiisuna min dal min dal janibi xaggaa uxigo de aggaa iminka ma ma sawran karne isagii baa inoo caddeeyey aggu xigay yani can yasaar qibla wey waa qiblada xagga bidix buu ka maray iminka markaan xagga anigu ujeedo koonfurta qibladii haddaan xagga bari uga durko de waxay noqonaysaa yasaar yasaar qibla bay noqonaysa ka xagga kale kasoo jeeda yasaar qibla bay noqonaysa marka anas laga wuxu uhi lowlaa anii ra-aytu rasuula اllahi sala la alay slm yafcaluhu ma facaltuhu baabu الصufuuf وcan anas bn maliki qaal qaala rasuulu اlahi salى اllahu alayh wasalam rasulku wuxu uhi sawuu sawuu sima sufuufakum sufuuftiina sima faina taswiyata sufuuf sufuufta oo la simaa min tamaami salaa salaada dhamaystirankeeday ka mid tahay min iqaamati salaa min qaami salaan waa soo aragnay iyo alfaadan mid lamid ah culimadu waxay waxaa daliilka xooga badan uu yahay culimada rajaxday in taswiyatu sufuf ay tahay waajib culimada qaar baa yihi waa ka daliishadeen min tamaam aلsalaa sawna taswiyadu waa maxay waa xaadu bayna alacnaaq walmanaakib garbaha in garabka lagu dhajiyo qoorta qoorta lala simo kuraanta kuraanta lagu beego alkacab bilkacab walmankib bilmankib وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهma qال wuxu uhi samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rsulka maqlo yqulu leh latusawuna صفuufakum lawallah allaan ku dhaartee tusawuna toosiseen oo toosiyeen صفuufakum صفuuftiina aw ambaba haddii aad saa yeeli weydaan layukhaalifana allahu ilaahay isweydaariye oo isweydaariyee beyna wujuhikum wejiyadiin walimuslim muslim wuxuu si gaara u wariyey kaana rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku waxaa yusawi mid toosiya sufuufanaa sufuufta iyaduu toosin jiray salaada wey xataa ilaa iyo kaanamaa aada moodeysay yusawi bihaa inuu ku toosinayo alqidaaxa leeb inuu ku toosinayo aada moodeysay xataa idaa ra-a ilaa u arkay an qad caqalnaa canhu ay fahimnaa minhu inaanu ka fahamnay oo aanu qadiyaddaa la qabsanay uma kharaja wuu baxay yowman maalin ayuu soo baxay rasuulku alayh slat slam faqaama wuu istaagay xataa ida kaada ilaa uu ku dhawaaday salaadii wuu istaago weyaane an yukabira inuu takbiirto salaaddii uu xidho takbiirat alxraam fa ra wuxuu arkay rajulan nin arkay baadiyan ay soo baxsan tahay khaarijan sadruhu laabtiisu ay dibadda usoo baxsanto ragga kale ay ka soo yar horayso fa qaala wuxu uhi cibaad allah yaa cibaad allah addoommadii allow latusawna sufuufakum tooseen oo tooseen allan ku dhaartay sufuuftiina aw la layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum amba ilaahay wejiyadu inuu isweydaarin doonaa bayna wujuuhikum waxaa ka soo hortay beyna quluubikum quluubtiina isweydaarin doonta oo bimacnaa khilaaf baa dhexdiina iman doona wacan anasin malikin ana jadatahu ayeydii muleyka waay xadiiskan dambe intaynaan galin labadan xadiisa hore ama xadiiskaa hore riwaayad labadiisa riwaayadoodba labadaa taa mutafan caleyhiga iyo taa muslim horta cumdaha uga way cumdat laxkaam sheekhu wuxuu shardiyey bukhaari iyo muslim wixii ay isku waafaqeen inuu mutafaqu caleyh xadiisa un inu keeno saa markaa markuu dee riwaayad muslim la gaaraya amba bukhaari la gaaryahay buu gaar u saaraya walimuslim markuu leeyahy lakiin markaa hore mutafaqun caleyh laguma odhanayo waayo dee kitaabka marka hore waxa loo shardiyey balse culimada shuraaxda qaarkood waxay meel meel waa laga yaabaa inuu khilaafo oo meel aanay isku waafaqin inay inuu dee ismoodsiiyo way dhici kartaa bl xadiis iyo laba iyo de waa dhici kartaa ilan qofku malag maaha wuu ismoodsiin karaaye haddaba rasuulku alay slat slam ihtimaamka uu salaada uu siin jiray sufuufta ficil iyo qowlba wuu iskugu daray ficil iyo qowl qowlkii waa kan adkeeyey intuu dhaartay sheegay sufuufta in la toosiyo waajib iyo amar ku bixiyey haddii ay arrintaasi dhici weydo natiijada ka imaneysa waxaa weeye in ilaahay dadka quluubtooda isku diro oo ay dadku isfahmi waayaan ay kala wada jeestaan waxaynu u baahanay inaynu diinta fahano fuqaha aynu noqono fuqahadan lagu sheegaya maaha dee fiqi unbaan dhigtay oo kaliya kitaab baan halkaa fiqi bilaa daliilaan akriso faqihi baan saa ku noqdee laakiin fiqiga lagu sheegaya saxaabadu ila mu rasuulku fiqiga iyo saa ugu kala saarine xadiiskanay fiqiga ka fahmayeen soo maha bal xadiiskana maxaad ka qaadanaysaa haye sufuuftii la toosin way barak waxaynu arkaynaa dadku bal soomaalida ka soo qaad masaajidadood wada masaajid bay leeyihiin wuu cambareeyey masaajidadu way aadaamayaan wadaadadooda garh waaweyn qamiisyo xidhan maasha allah haddana mid waliba waa kale mujaahid u ah soo aad arg maysa mid waliba waa kan kale markaa markaa maxaa dhacay dadka inu heshiin waayeen waay hadday sidaa yihiin ma idhaahdaan ya war wixii halkaana saa raaci kaana saa raaciyo bal hadda meel aynu iskugu nimaadno fataqu llaha waasixuu daata baynikum <clears throat> haddii la toosin waayo safkiibaa ciladaasi ka dhalanaysaay imise sunno ka waaweyn baynu khilaafnaa amba lamid a ah. inagoon s aan kala waaweyneynenin dee sunnada nabiga caleyh isalaatu wasalaam laakiin arrimo kasii culus baa laga yaabaa ila marka qaarkood way sii kala fadli badnaanayaan soo lama khilaafin ya dee maxaa keenay khilaafkan ummadda waxaynu halkaa ka garanaynaa inay diintii inay ka leexdeen unay tahay oo safkaa salaadu uu ka mid yahay halkaasuu shaydaanku ka bilaabaya quluubti mar hadday quluubtu kala jeesatana abdaantiina way kala jeesanayaan walow hadday doonaan intay meel kusoo ururaan ha la yidhaahdo magac ha bixis bixisa ha la baxaan oo ha yidhaahdaan innaga waxaa layna yidhaahdaa muxsiniin amba muslimiin amba maya eh, muxsiniin ku daa iyo muslixiin iyo baa layna yidhahda haday doonaan hala wada baxaan waayo ijtimaaca islaamku uu sheegaya waa xaggee ma xagga jirhka mise waa xagga qulubta haddaynu iswada khilaafsannahay oo aynu magaxadoodinan la baxno walow magacaba dadka loo qurxiy waana sida nimankan ah, xisbiyiintu ay u badan yihiin iyagoo iswada khilaafsan bay lakin dadka waxay tusaya inay iswaafaqsan yihin taasina wax soconaya ma halka la doonaya laga midoobo waa xaggee waa xagga qulubta maxaana midayn kara caqiidadii iyo wixii lamidka ah iyo de lagu midoobo waay safko markaa la toosin waayo natiijadaasaa ka dhalanaysa saa awgeed baa markaa sunaha nooleyntiisu oo aada iyo aada cashiib yahay waa inaad markaa sunayaasha ku dadaashaan kole dhalinyartiina badankoodu idinkaa dadka tukiyo oo ama rabadaanta tuki ama waqti kale tukiyo rag wada xaafidulqur'aanatin intiina badan waa tukisaan marka dadku waa inaad dee safka aad ihtimaam siisaan xadiiskan kale rasuulku alay slat slaam aad buu ugu dadaali jiro u dhex mari jiray safka saa ka muuqata siduu noo toosinaya ee hebelow xaggan usoo bax xaggan durug sidan dheed u hayay waxaad moodeysa leeb intuu saa u saaray fuul inuu saaro aanu qofna qofka ka leeb muu saari jirin laakiin kaanama waa tashbiih ya waxaad moodeysaa inuu leeb ku toosinayo markii laakiin uu isiru way barteen odda imika iyagaa iska diyaara ayuu maalin ku dhawaaday inuu xidhaba isagoo salaaddii xidha isleh ayuu arkay nin laabtiisa horusoo yarbaxsantay markaasuu rasulka ala sla sl hadana hadalkaa adag yihi waxaa kaluu ihi min waraai dahri dhabarkayga xaggiisa dabaan idinka arkaya ah, rasuulka ilahi ba subxana watacala de wasakhira waxyaala badanoo isagoo xaggan usii jeeda ayuu haddana asxaabta xaggaa ka arkayay ilaahay baa subxaana wa tacaala tusiyey laakiin maanta laba yaabi ma mayna markaynu aragno haddii halkaa muraayad kaa dambaysa lagu xidho amba <laughs> de adigoo sii jeeda adigoo xaggaa usii jeeda ad arkaysaa dadkii kaa dambeeyey ba halkaa kalena mid kale lagu soo xidho oo sawirka xaggaa kale ka soo baxo waaba dhici karta can nucmaan bn bashir radi allahu canhuma qala wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul اlahi salى اllahu alay slm yaqulu latusawuna toosino toosino sufuufakum aw low yukhaalifana allahu amba ilahay wuxu isweydaarin doona isweydaarin doona bayna wajihikum wajeedina laamkaasi waa muwadaatu lilqasm ficilkana nunu tawkiid baa labada jeerba gale oo haqiila wlimuslim kaana rasuul lahi sal lahu ala sl rsulku waxa yusawi sufuufana mid toosiye sufuufteeda xataa kaanamaa ilaa aad moodeysa yusawi biha inuu ku toosinay alqidaac leebab inuu ku toosinayo xataa idaa raa ilaa warkay ana qad caqalnaa canhu inaanu ka fahmnay lacalakum tacqiluun uma kharaja wuu soo baxay yowman maalin faqaama markaa ra-aa bimacnaa dana ilaa uu is yidhi oo uu maleeyey anahu qad caqalnaa canhu uma kharaja waa soo baxay yowman faqaama waa isaga xataa idaa kaada ilaa uu ku dhawaaday ayuu kabira muu takbirane laakiin markuu is yihi xidhaba ee dee takbiirtiisuna weyn waa ihtimaamka uu siinaya faraha u arka rajulan min baadiyan sadruu laabtiisu soo baxsan tahay faqaala wuxu uhi cibaad allah waa yaa cibaad allah yaa nidaagii baa xadfan latusawuna sufuufakum aw la yukhaalifana allahu beyna wujuuhikum wa can anas malikin ana jadatahu ayeydi anas maalik ayeydi muleyka la odhan jiray muleyka e ismuha muleyka dacat way u yeedhay rasuul اlahi salى اllahu alay slm rasuulka alleh liطacaamin cuntay ugu yeedhay sanaacatu ay u samaysay oo gurigeedii bay ugu yeedhay faakala minha markaa rasuulku wuu soo ajiibay yeedhitaankiio gurigiibuu yimid oo faakala uu cunay minhu ay min aطacaami cuntadii ayuu wax ka cunay faakala wuu ka cunay minhu ay min aطacaam uma qaala wuxu uhi qowmuu istaaga faliusalii bikum faliusalii lakum aan idin tukada eh bimacnaa aan idin tukiyo si salaadaasi aan idiin baro isla markaana gurigu ugu barakoobo qaala ana wuxuu uhi faqumtu waan istagay ilaa xasiirin waxaan u kacay anigu ilaa xasiirin caw xaggeed salli salli lana lanaa lana anagu aanu lahayn oo qad iswadda he madoobaaday muxuu la madoobay min tuuli maa lubisa intii la isticmaalay min tuuli maa shay dherarkii lubisa la isticmaalay la xidhay imka la odhan maayee waxaa looga jeedaa inta eh, inta de saligaa lagu seexday ee la isticmaalay oo fanadaxtuhu bima biyaan ku rusheeyey faqaama caleyhi rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku markaa salligii buu ku istaagay oo uu ku dul tukaday wasafaftu waan saftay ana aniga iyo wal walyatiimu agoonkii yaraana waraa'ahu gadaashiisa waalcajuusu islaantiina min waraa'ina gadaashayda xaggayga dambe min khalfina oo fasalla lana wuxuuna tukiyey ragcatayn laba ragcadood uma nsarafa ay uma insarafa min asalaa aw uma insarafa ilaa beytihi walimuslim ana rasuula اllahi salى اllahu alay sl rsulku sallaa bihi sallaa wuu tukiyey bihi ay bianasin iyo wa biumihi hooyadii oo fa aqaamanii wii joojiyey haddaan ahay anas can yamiinihi midigtiisa wa aqaama almar'ata haweeneydiina wuxuu joojiyey khalfana gadaasheeda alyatiim agoonkaa halkaa ku jira waxa weeyaan dumayra jadu xusein bin cabdillaahi bin dumayra weeye oo waa yahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa anas bn malik oo khaadimu rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalama hooyadiina ay ahayd umu sulaym umu sulaym oo dee gabadh aad u cajiib ahayd saynu garanayno markaa haddaba ana shadatahu muleyka halkaa waxaa la yihi wa shadatuhu wa shadatu anas bn malik ilaa niminka xadiiska waxay noo yaalo un taabici saxaabigii laakiin anas xadiiska waxaa ka soo warinaya inanuu adeeru yahay oo taabiciya isxaaq bin cabdillaah bin abi dalxa ayaa ka soo warinaya isxaaq bin cabdillaah bin abi dalxa abi dalxa waa saxaabigii qabay umu sulaym oo anas malik hooyadii ahayd ilan anas maalink abihi waa kii gaalnimada ku dhintee isla markaana aanay kala fogeyn xagga qabiil ahaan bani najaar bay isku ahayn markaa abu dalxa umu salama umu sulaym waxay u dhasho anas hooyadii ahay cabdullah cabdullahi ise laftisu qiso ku dhashay cajiibahoo qiso dheer buu oo duca nabigu ala sla sl iyo caruur badan oo xufaadulquraan ah toban wiilo qur-aanka wada xifdisan isagoo dhalay baa la arkay inan uu sii dhalay oo la ydhaha hadaba isxaaq oo anas dhinac uu noqonayo adeer aabihii ay xagg hooye ka walaal yihiin ayaa xadiiska ka soo warinaya dabeete jaddata hudan ayaa waxaa leeyahay waaba umu sulaym oo anas hooyadiia ah. yarkaana maxay noqonaysaa kale isxaaq maxay noqonaysaa taabicigaas ya ayeebay noqonaysaa waxataana kalife ina hahdaan culimadu xadiiska qeybta dambe maxay sheegaysaa anas maalkin u yihi anigiyo hooyadee bu ihi soo maha dee markaa sidaasay yidhaahdeenoo waa jadatuhu waa isxaaqa ayeydii oo ah umu sulaym markaa labada jeer ba umu anasna hooyadii unbuu sheegay isxaaqna wuxuu sheegay un ayeydii ana jadatu waxaa kaloo la yihi maya muleyka waa umu sulaym hooyadeed waana anas malik ayeydii ayeydii hooyo markaa wey waayo xadiiskan ka waran uu yihi anigii hooyadeyde waa qiso kale isma diidaya laba dhacda inay kale yihiin waxaana sii caddaynayaba anas halkan muxuu sheegay keligii yahay xadiiska horena muxuu sheegay iyo tim baa la socda soo maaha marka aniga midig ti jooji markan kale wuxuu sheegaya labadeedaba xagga dambuna geeyey de markaa laba qiso kala duwan yahay ba kutusaysa muleykana ay tahay un ay tahay anas ibn malik ayeydi ay tahay kii la idhahdaba macnihi waa sidii une waxaa laga qaadanaya xadiiska rasuulka alay slatu salaam siduu uga warhayey dadkiisa iyo mutawaadic tawaaduciisa inuu aha mutawaadian oo markaa dumarku xataa markay u yeedhaan waa u tegi jira rasuulka aleyh isalaatu wasalaam umu sulaym oo kalena gurigeeda aad buu utegi jiro waxaa la isku waafaqay inay qaraabo rasuulka u ahayd maxaarimtiisa dumarkii maxaarimtiisa ahaa laakiin xaggay uga tahay baan la garanayn xaggay uga tahay baan ayaan la garanayn salaadani waa salaad sunaa waxaa laga qaadanaya marka qaarkood salaada sunaa in jamc lagu tukan karo gaar ahaan marka tacliim iyo barid la loo jeedo ama lasley markaa qofku dadka halkaa haku barakoodo salaada rasuulka ala sala slam iyadoo dee salaaduna barakaysan meesha lagu tukadaa haddana rasuulku dadka ugu soo tukan jiray sidii citbaan ibn malik markuu indhabeele u rasul kaalay gurigeyga meel igaga soo tuko de rasuulka ala laga barakaysanaya iyo salaada uu tukanaya tacliimna way ku jirtaa qumuu faliusallii lakum usallii bikum bay kelmaddu ahayd markore aan idin tukiyo lakin iminka idinka aan idin tukado maaha de idinkaan salaada idin siinaya maahae salaadan si aad iiga barataan ambaba si aad meeshan uga barakaysataan lakumta xaggaasaa salaada uga soo celinayay salaadan uu tukanayo nafcigeedu si uu iyagana ugu soo noqdo wey amba markaa tacliimtii ha noqoto amba barakadii ha noqoto waxaa kaloo laga qaadanaya tawaaducii nabiga aleyh isalatu salaam saasoo kale oo iyo noloshii adkaaya dee dadkaasi ku noolaayeen xaaladda nimanka ku jira marka la eego masaajidkaa roogga ee goglanee quruxda badan oo weliba la odhanayo markuu muddo yar yaallo rooggani wuu gaboobay halaynaga bedelo lakiin nebi maxamed alayh isalatu wasalaam muxuu ku jiray ya dee ha wuxuu ku tukanayay quruurx marka hore ku tukanayay boodh salligan yaree intuu in badan badan badan la isticmaalay madow isku bedelay marka marada dee aadka loo isticmaalo yaa isbedelay marka fa nadaxtuhu bimayn sidaynu hore ugu soo marray markaynu kitaab طahaara marayno kale iyo nadaxa bimacnaa gazalana waa la idhahdaa nadaxa inta badan lakin waxaa loo isticmaala kasratu isticmaalka waxa weyaan rushaynta biyihiisi yar loogu rusheeyo marka anas muxuu ugu rusheynaya biyaha wuxuu ugu rushaynayaa way dhici kartaa bay leeyiin inuu nijaaslay dee maydhayay taasi waa wax dhici kara oo dee shaygu hadduu nijaasla inta la maydhan lagu tukado waxaa kaloo iska dhici karta oo aan waliba taa taas kasii xoog badan inuu isleeyahay nabigu ala sl maadaama uu ku tukanayo nadiif ahaan usii ha sii nadiifoobo waxaase uu sheekhu usoo qaato in xadiiska haddii raggu ay laba yihiin walow midkood saqiirba ha noqdee haba sii yaraadee inay saf noqonayaan haweeneyduba markaa hadday doonto maxaarimta ha noqoteen oo hooyadii ayeydii wax lamid lamida ah ha noqoteen iyadoo inay keligeed saf noqonayso ninku waynu ogno keligii saf ma noqonayo keligii isagu saf samayn maayo hadduu keligii yahay iyo imaamka waa inuu midigta ka istaago sida xaggan riwaayadda damba ku jirtay iyo kuwa soo marraba lakiin hadday labo qof yihiin walow ilmo yaro sabiyaba ha noqdo mar hadii yatiim lagu tilmaamo waa sabiye in gaar loo tukanaayo dumayra jaddu xusein bin cabdillahi bin dumayra xusein bin cabdillahi bin dumayra waa raggii taabiciinta ee caan baxay laakiin dumayra binu abi dumayra baa lagu tilmaamay oo dumayra bin abi dumayra inuu yahay mawla rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam addoon uu rasuulka alay slat slam xoreeyey amba uu lahaa inuu ahaana waa lagu sheegaya agoonka mid kalena waa lagu sheegaya marka ilmo yarun baa muhiimaddu ay tahay وعن أنس مالك أن جدته أيدي مليكة دعت way yeedhay رasuul الlahi صلى الله علي sل رsulka alle لطcaami cunta ugu yeedhay صنacathu ay samaysay faأkla minhu waxbuu ka cunay uma qala wuxu uhi qumuu istaaga falyusali lakum aan idin tukiyo qaala anas wuxu anas ibn malik faqumtu waan istaagay ilaa xasiirin waxaan ku dhaqaaqan u istaagay inaan soo qaado ilaa xasiirin salli lana anagoo aan lahayn qad iswadda madoobaaday min tuuli maa shay dherarkii lubisa la isticmaalay fanadaxtuu bimaain biyaan ku rusheeyey oo faqaama caleyhi rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku uu ku istaago wasafaftu waan saftay ana aniga iyo walyatiim agoonkii waraahu gadaashiisa walcajuusu fasallaa lana ragcatayni uma insarafa insarafa waxay ixtimaashaa insarafa min asala salaaddii buu ka baxay ama markaa salaaddii markuu ka baxay bu jeeda insarafa ilaa beytihi aw ila lmasjid rasuulku dee markaa gurigii gurigii noola joogay wuu iska tegey oo markaa waxa laga qaadanaya inaan markaad marti oo kale tahay amba cidaad soo boqoto markaad cid soo boqoto inaanad kusii raagraagin halka waayo dadka waxa laga yaaba inay joogiga fara badan iyo dhibsanayaan wlimuslim an rasuul lahi sal lay slm isagoo la jeclaada isaga lama dhibsanaynin ana rasuula lahi sala allahu alay slm sallaa bihi wuu tukiyey bihi bianasin wa biumii hooyadii faaqaamani uu joojiyey calay an yamiini midigtiisa wa aqaama marata haweenedu tukiyey wuxuu joojiyey khlafanaa gadaashayo markaa qadiyadan inay dhacdo kale tahay dhacdo kale tahay baa yaa ka cad halkaa uu anas midigtiisa joojiyey baabulimaamati wa can abi hurarata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu ama yaksha miyaanu ka baqin aladi ra'sahu madaxiisa kor u qaadaya qabla alimaami imaamka ka hor an yuxawil allahu ilaahay inuu rogo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin madax dameer inuu rogo miyaanu ka baqinaynin aw yajcal allahu amba inuu ka yeelo yajcal allahu alla uu ka yeelo suuratahu suuraddiisa suurata ximaarin suurad dameer inuu ka yeelo horeynu usoo marray masaaishan inaan lagana horeynin lagana dambeyneynin lanana soconaynin marka laga reebo in laga dambeynayo oo in tartiiba laga dambeynayo inta un loo baahanya laga dambeeya lakin dambeynta waa la diidaya waxa weyaan inuu in badan qofku ka raago haddaba hadduu qofku kasoo hortooso madaxiisa uu kasoo horqaado qabla alimaam oo rukuucdii amba sujuuddii ay noqoto waayo ma kala cadda ama yaksha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam labadii way ku dhacaysa rukuucda iyo sujuuddii in ilaahay madaxiisa madax dameer u rogo ama suuraddiisaba suurad dameer loo rogaan sidee bay ku dhacaysa qadiyadaasi siday noqon karta a maya ma dhacaysa inuu dameer madaxii yeesho inuu noqdo mid fahamkiisu fooraro oo sida dameerka oo kale lagu shabahay xagga fahamka haye haye haye hortan yo daantaasi miyaana hadalba haye ya in dameer ba laga dhigo waa sax barak alla fikum saad sheegtan ba culimada qaar waxay ihahdeen waxaa looga jeedaa xagga fahamka suuraddiisa bani aadam bay iska ahaaneysaa lakin dameerku muxuu ahaa mid aan fahamkiisu hooseeya sooma xayawaanada qaar ba waxbaa lagu shabaha xayawaanada arkayso qaarba dakaa bay leeyihin iminka dacwadoo kale khiyaamada iyo waxaas ay ka horeysa ya daayeerku dakaaga iyo maskax badnaanta ayuu <laughs> ayuu ka horeeya imaam shaafici baa laga soo warinaya kitaab baan ka akriya bir dib lmanaq fi amaraat min amaraat alawraaq wuxuu leeyahay dacwada khiyaamadoodu sheegayaayo wuxuu i laba midhoo digaaga ayaanu shiilnay oo halkan noo yaallay oo intay soo carartay bay nagala baxsatay buri dacwadii dabeedna dee waan waanu ka sabnay xabaddaa inda naga qaadatay la baxsatay dabadeedna intay bahalkii markay soo cuntay sidii nooga soo dhigtay oo kale ayay la soo carartay buri marka waxaan s watan idiin soo celisay sidaad inoogu tuurtay inad kii kale naga qaadatay buri <laughs> kii kale ayay ayay la carartay soomaaliduna qisas qisaskan ay ka sheekeeyaan caruurnimada laga caruurta looga sheekeyn jiray lagu soo barbaarin jiray khiyaabada dacwada iyo farsamadeeda dabeerkuna xagga waraabu ku balho dhegteyda dhadhami way macaan tahay su su haddana ya de miyuu day daynaya hadduu waraabo dhegteyda dhadhami kuri <laughs> marka xayawaanada de iyagu ma lehe sidaa ilahay ku abuuray weye hadday friid yihiin hadday si kaleba yihiin dabeerkaa la wareystay waxaa lagu yihi waaba dabeerow bani aadamka ka waran sidu war waan ka yaabay kuwa bani aadamka libaax baa wareysanaya adigu xoolahoodaad cuntaa iyagaad cunaysaa haddana qofka fariidkaa ah waxay ku odhanaya libaax ya anigu biyahaan u dhaamiyaa way irartaan saasaan u sameeyey waan ammaan gelaya waxba kama cuno haddana wuxuu kuleeyay waxay odhanayaan buri markay sheegayaan dameer bay ka odhanayaan buri ka doqonka ah markaa miyaanay bani adamku gardarrayn kii wax ka cunayey ee dhibaateynaya iyaga libaaxii xoolahooda cunayey ee iyaga cunayey ee aanu faa'iida ulahayna waxay odhanayaan ninka hebel waa libaax ya dameerkii u dhaaminayey ee lagu faa'iidaystay ee lagu intifaacayeyna markaa wuxu uhi bn <laughs> de waa waa betelaad lakin waa waa xaqaayg waxbaa ka jiro way matelayaan waay ka dhigayaan xayawaankii hadla tajsiid baa la dhaha ya aw tashkiis baan ujeeda waa xayawaankii baa la qofeynaya bani aadam sheekeysanaya laga dhigaya haddaba in dee sidaa dameerka sida ilaahayba qur-aanka ku shabahay kamahali lximaari yaxmilu asfaaran isagoo qofkii diintii akhriyayo oo ku tukanayo oo garanayo inaan imaamka laga horeyn haddana dad baa ku imtixaaban imaamka kasoo hortoosaan markaa waa iska dameer buu noqday xagga fahamka marka la eego waayo ma kol imaamkan ka hor salaaman qabsanaysa sow kolleyba kuma qasbanid marka u dambaysa uu salaaman qabsado inaad la salaaman qabsato dee maxaad markaa xaggeed ka carari waxaa kaloo la yidhi mayna suuraddii ximaar ku yeelanaya sidaasaana daliilku sheegaya waayo maxaa loo taawilinayaba xadiiska inuu dameerba ilahay wejigiisa ka dhigo waa ka markaa ibnu xajar qisas buu soo wariyaa say culimadu ka soo wariyaan raximahum llahu jamiican horena aynu sheegnay qisada kaasoo nin sheekood xadiiska ii dhigaya buuhi hadda waa nin sheekho wax dhigaya nin baa wuxuu nin sheekho xadiiska ii dhigi jiray ayuun baa iska ka qarin jiray buui madaxiisa waan arki jiray maalin dambe ma arka buui sheekii oo leh dhegihiisu kuwa dameer ay yihiin si uli iska ilaali imaamka ka hortoosi xadiiskan nabigan khilaafay oo ilaahay waa ka sidaa dhegahaygii ka dhigay nin kalena sida sheekh maxamed cabdilwahaab maxamed cabdilwahaab alwasaabi oo sheekh reer yamanada kitab reer qowl mufid ayuu leeyahay oo tawxiidka iyago kaga warramo uu dhintay beriga sheekhaasi xudayd u deganaa uu soo dhawaaday ayaa wuxuu isna kusoo warinaya kitaabkiisa qowl mufiidka ah qisuu soo raraya kutubtunbu ka soo raraya nin baa cadayga ku dheeldheelay oo yihi waar dabadaanu marinayna nagaba taga haddaad doontaan cadigana sheegeysaa dabeetana u uuraystay u hi sida dumarka oo kale ilaa wuxuu ku imtixaamay inuu uur yeeshay dabeetana uu umale waxaan bani aadamna ahayn xayawaanna ahayn nooc kale ah haddaad markaa sunada nebiga aleyhi salaatu wasalaam ku dheelleesho arrintaasi ma sahlina iska ilaali hoy waar midigta ku cun qaar bidixdiiyo midigtaba ilaahay u abuureen tan ilaahay muxuu abuuray de waa halkii ku dambeyn ad arkeysa marka qaar badan oo sunaha ku dheeldheelaya oo weliba iska dhigaya inay diintii iyo sheegayaan amba sunaha yareynaya ilaahay waa imtixaamaya fahamkoodu m muforarinayaayo intaasoo kitaabo fiqiga iyo intaas iyo waxaa akriyo haddana isagoo adkaar bidca akriya ayuumaad arkeysaa oo sheekhaygii maaniga yaa dikrigani siiyey iyo awliyada waa laga barakeysan karaa iyo saalixiinta iyo waxyaaba usan sheeg sheegayo waad arkeysaa uno meel kan war saalixiintu dee saalixiin bay noqdeen adiguba saalix noqo ya maxaad reerkayga reerka sii daba yaal ka noqonaysa adigu sow saalix mu ahay ninkaasi dee sidaaduu sagaal bilood ku dhasha saalix noqo adiguna laakiin isagii baan kasii barakeysanaya ya nebi maxamed baa laga barakeysanaya aleyh isalaatu wasalaam imaamka markaa waa laga dambeynaya u almuhim tilmaamaya xadiisku sida xadiiska dambe ku arki doono horena uso arknay ama yaksha miyaanu ka baqanaynin can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayh waslam qala wuxu uhi ama yaksha miyaanu ka baqanin aladi ki yarfacu kuna qaadiya racsu madaxiisa qabla alimaami an yuxawil allahu inuu ilaahay u rogo yugayiru allah ra-soo madaxiisa ra'sa ximaarin madax dameer aw yajcal ama u ka yeelo suurata suuradiisa suurata wa can caisha radi allahu qalat waxay tihi sallaa rasuulu llahi sala allah alay sl rsulku uu ku tukaday fii beyti gurigiisa wahuwa shaakin ay wahuwa mariidin isagoo xanuunsanaya sallaa jaalisan fadhii buu ku tukaday wa sallaa way ku tukadeen waraahu gadaashiisa qowmu rag baa ku tukaday qiyaaman iyagoo taagan fa ashaara ilayhim wuxuu u ishaaray rasuulku isagoo salaaddii ku jira an ijlisuu fadhiista lama insarafa walamaa goortii insarafa uu ka baxay qaala wuxu uhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxa loo yeelay oo loo loo hordhigay dadka liyu'tama bihi in lagu daydo fa idaa rakaca markuu rukuuco farkacuu rukuuca oo ka daba rukuuca laakiin hala rukuucina hana ka hor rukuucina wa idaa rafaca markuu korka ay min arukuuci farfacu kasoo qaada waidaa qaala marku ha samic allahu liman xamida faquluu waxaad tirahdaan rabbanaa laka alxamdu rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga iyagow laka alxamdu mahad dhammaanteed adaa iskale waidaa sallaa hadduu tukado jaalisan fadhina fasalluu tukada juluusan fadhi ajmacuuna saad u dhantihiin xadiiskan waynu soo marnay intiisa hore ama xadiis la mid ah, markaa rasulka ala sala slam isagoo xanuunsanaya ayuu fadhi ku tukiyey qadiyadda ku saabsan imaamka ma fadhi baa lagula tukanaya oo inamaa jucila imaam liyutama bihi xadiiskani wuxuu caddaynaya hadduu imaamku fadhi ku bilaabo salaada haye fadhi in lagula bilaabayo marka culimo badan ba waxay idhahdeen waxa mansuuka in imaamka la la dul istaagaba ee mar haddii imaamku uu fadhi ku tukanayo ambaba uu fadhiiso isagoo xataa dhexda ku jira waa lala fadhiisanayaa culimada qaarkoodna way bay diideen waxay hahdeen waa la kala qaadayaayo qowlka u dhowna wayn sheegna waa qowlka odhanaya waa la kala qaadayaayo ma hadduu imaamku ku bilaabo fadhi hadduu fadhi ku bilaabo maxaa la sameynaya fadhigaasa lagula bilaabay maxaana u daliila xadiiskan aynu hayn hadduuse taagni ku bilaabay oo wax ku yimaadeen maxaa la samaynaya waa la iska taagnaanaya imamna wuxuu ley dee suurtagal maaha inay raacaan dadku xilligaas oo kale marka taa xadiis baa laga dariishado nebigu calayh isalaatu wasalaam isagoo xanuunsanayay marka hore ayay salaadii saxaabadu xidheen abubakar baa tukiyey isagoo abubakar sidii salaaddii u wado taagna ay ku tukanayaan ayuu rasuulka yimi alayh isalatu salam dabeetna rasuulku uu tukiyey dadkii abubakarna uu taagnaa dadkuna abubakr bay rasuulkuna uu fadhiyay alayh isalaatu wasalaam markaa maxaa taana leeyahay rasuulka mde mar imaamkii ka horreeyey abubakraba taagni ku bilaabay lamanay fadhiisan axaadiisuna saasay ku jamcismaysaayo waxaa leeyahy xadiiskan oo lagu camal falaya kaana oo lagu camal falaya oo xadiiskani wuxuu tilmaamaya haduu fadhi ku bilaabo fadhiga kula bilow xadiiska kan wuxu tilmaamaya haduu taagni ku bilaabo wax ku yimaadaan dadkii ku daba tukanayey way istaagayaan iyagu oo fadhiga kuraaci maayeen rasuulku alay sla slam bashar inuu ahaa xanuunsanaya gaajoonaya daalaya ayaynu halkaa ka qaadanaynaa de markaa xanuunku qofka wanaagsan buu ku dhacaya waliba bal wuxuu kamid yahay xanuunka waxyaala ilaahay qofka darashooyinka kor ugu qaado dembigana ilahay uu kaga daadiyo markaa gabadh xanuunsanaysa uu soo boqday rasuulku aad u xumadaysan saxaabiyad dabeetana maxaad wuxuu ku yihi rasuulka alay slat slam turafrifiin maana aw tusafsifiin maxaad la qandanaysaa say tihi alxuma laa baaraka allahu fiiha xumad bay hayse ilahay ma barkeeye rasuulku laa tasubi alxuma xumadaha cayn buu ku yihi nebigu alay slat slam ilaahay dembiguu kaga daadiya qofka marka hadday xumadi kugu dhacdo xumaddan un dee looma jeedo magacan xumadda la haha xanuun oo dhan xumad buu keenaaye ilaahay baa subxaana watacaala qofka wax weyn ugu kordhinaya an cabd lahi bn yaziid an cabd laahi bn yaziid alkhidmiyi alansaariyi qaala wuxu uhi xadaanii waxaa ii warramay albaraac wa huwa hayru kaduubin isagoo mid la beeninaya aan ahayn amba beenaalo aan ahayn hayru kaduubin beenaalo aan ahayn qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala la ala sl rsulku wuxuu ahaa idaa qaala markuu idhah samic allahu liman xamida lam yaxni rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alay slm ida qaala samic allahu liman xamida markuu idhaahdo lam yaxni muu soo qalloocin jirin mina anaga dahrahu lam yaxni muu soo qalloocin jirin axadun qof mina annaga naga midihi dahrahu dhabarkiisa xataa yaqaca ilaa uu u dhaco rasuulu llahi sala la ala rsulka ale saajidan sujuud uma dabeetana naqacu waanu dhici jiray sujuudan sujuud bacda isaga dabadi وعan abi hurayrata ana rasuula الlahi salى الlaه alay sl qal wuxu uhi ida amana اlimaamu imaamku markuu aamin yidhaahdo faaminuu aamin dhaha fainahu arrin wuxuu yahay maxaad aamiinta u oranaysaan imaamka dabadi amba aad imaamka ula bilaabeysaan man waafaqa ninka uu waafaqo taamiinuhu aamiintiisu taamiin almalaaikati malaaigta aaminteeda ufira lahu waxaa loo dhaafaa ma taqadam wixii horeyey min dembi dembigiisa ka mid a وعan abi mascuud alansaariyi اlbadriyi qaala wuxuu yihi jaءa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli اlahi salى الlah alay sl rasuulka alleh faqaala wuxu uhi innii anigu la ataahar waan ka habsaamaa can salaati subxi salaada subax waan ka habsaamaa min ajli fulaanin hebel awgii mimaa yudiilu binaa waxa uu nagu dheereeya awgeed qaala wuxu uhi famaa ra'aytu aytu maan arag annabiya sala allahu alay sl nabiga oo qadiba cadhooday fii mawcidatin waano dhexdeed ku cadhooday qadun weligay ashadda taasoo ka daran mimaa shaygii qadiba uu cadhooday yowmaydin maalintaasi rasuulku alayh salatu slam marar badan baan arkay isagoo cadhaysan ku cadhooday waana dhexdeedoo dee si cadho ku jirto waa hadlaya laakiin intuu maalintan cadhooday maan arag maalin lamid a faqaala dabeed rasulku wuxu uhi yaa ayuha nnaas dadow inna minkum idinka waxaa idin ka mid a munafiriin qaad dadka eryaaya ka ah oo diinta ka eryaaya fa ayukum kinii ama naasi dadka tukiyaa falyuujis ha soo gaabiyo falyuujis ha soo koobo faina min waraa'ihi maxaa yeelay gadaashiisa waxa ahaaday min waraa'ihi min khalfihi alkabiira mid weyn wadaciifa mid jilicsan oo xanuunsanaya amba jir ahaan u jilicsan oan istaagi karaynin oo curyaan iyo wax lamid ah wadalxaajati iyo mid baahi iyo arrin lahoo hawl ku degdegaaya xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa qadiyad dadka badankooda iminka haddaad u fiirto masaajidada aanay samaynin imaamkii meelaha ay ku khilaafaan dadku waxa ka mid a ah, waxa laga markuu xidho dadku inay xidhashada uga dambeeyaan markuu xidhanayo inay xadhiishadiis ka dambeeyaan waa la arka maxaa kale sameeya laakiin markuu imaamku sujuudda udhacayo horta dadka waaweyn qaar badan oo ka mid ihi dhabarkaba saari uma soo toosiyaane iyagoo saa u foorara ayaaba laga yaaba imaamkii inay kaba sii horeeyaan qaarkoodna imaamka hal mar bay la socdaan markaa muxuu leeyahy saxaabigan u fiirso annagu waanu taagnaan jirnay dhabarka xataa maanaan soo yar qalloocin jirin iska dhaaf wa kale lam yaxni inxinaa waad garanaysa marka saa soo qole dhabarka xataa maanaan soo qalloocin jirin saasaan u taagnayn ilaa rasuulku sujuudda uu soo saarayo mar alla markuu rasuulku sujuudo maxaanu samayn jiray eh waanu ka daba sujuudi jira nin walaba isku fiirsa salaadda duhur maanta marka tukanayso waayo dadku dadkan kaa badan ubaad raacinaysaa maogta dadkan badanna dad fiirsato badankoodu sunnahan ama qaarku waaba de kuqaldaba ku koreeya qaarnaba dabaqaan marka waa in horta iska taagnaato ma iska taagnaatay imaamkii ma sujuuday maxaad samaynaysaa sujuud haddaanad arkayn imaamkiina qiyaas intaad is leedahay xilligaasay gaadhsiisanta bara binu aazib aw bara bn bara binu caazib weyaan waa qala wuxu kana rasuul lahi sala la ala rasulku qala markaa samic allahu liman xamida samic allahu liman xamida ilaahay wuxuu ajiiba cidda maqasha allahuma istajib baanay ka dhigan tahay lam yani mid aanu soo qaloocin aadun lam yaxni ma soo qaloocin jirin axadun qof mina anaga naga mid dahra dhabarkiisa xataa yaqaca ilaa uu dhaco rasuulu lahi sal l sl saajidan uma naqac waan dhici jiray sujuuda macahu xadiiskan kale wuxuu tilmaamaya aamiinta goormaa la odhanaya markuu imaamku aamiinta looga horeyn maayo aamiin markuu bilaabay isna bilaabay waxaa ka cad markaa malaaigtu inay aamiin tidhaahdo inay malaaigtuna dabeetana haddaad malaaigtii oo imaamkii aamiin la tidhi iyo taari beegmaan ilaahay dembiga horuu ku dhaafaya xadiiskan kale wuxuu tilmaamayaa dadkaas dadka tukinaya wuxuu rasuulku ka carooday ninkaasi waxaa sabab u noqday salaaddii subax inuu ka habsaamo min ajli fulani mima yutiilu bina buri hebel awgii waayo siduu noogu dheeraynayo markaa rasuulku ala sla sl aad buu cadhooday ma raأytu rasuul الlahi salى الlahu alay slm gadiba fi mawcidati qadun ashadda mima gadiba yowmaydin markaasuu yihi ya ayuha الnaas inakum ina minkum munafiriin dad dadka eryayay ay can diin diinta ka firdhinaya idin ka mida markaa dadku waa mufrid mufarid iyo mufrid iyo muxsin xagga salaada marka laga warramaya xagga imaamada mufarid waa maxay waa mid gaabiyey taqsiir allahu akbar samic allahu liman da dadkiiba dadajinay ka koo gaadhsiinba karmaysa midna waa mufrid kusii kusii xadgudbay oo aad buu usii dheeraynaya waa sunihii dhaafaya midna waa sidii saxda ahayd walilxadiisi baqiya in sha allah ina maalinta dambe